qayb ka midana haddii qofkan dhiiggiisa lagu xadgudbay oy qisaas iyo wax lamida ka dhalatana abwaabulqisaas iyo kitaabuljiraaxa jiraax baa loogu tegi doonaa halkan wuxuu kaga hadlayaa muallifku asaas ahaan laba mas hal mas'alo oo baabu salaa la xiriirta waa kitaabuljanaa'is mowdican loogu sheegay xuquuqda qofka dhintay uu leeyahay waxaa ka mida ugu muhiimsan in lagu tukado salaadaana loogu duceeyo laakiin salaada lagu tukanayaay waxna waa ka horeeyaa waxna waa ka dambeeyaa <clears throat> waa ka horeeyaayo waxaa ka horeeya dhaqitaankii iyo sakaraadkii geeridii iyo weliba waxa ka dambeeya oo ah aaskii iyo duugtii marka in la dhaqo oo la kanfo baa ka horeysa ku tukashada saa darteed maadaama maqsuudka ugu ee halkan loo socdaayo salaada uu yahay <clears throat> tahaaradii meydka iyo kafankiisii in laga hormariya waxay noqotay lagama maarmaan sida kitaabu salaa intaynaan soo marinba shuruudii iyo tahaaradii looga hormariyey intaadan salaada tukan inaad tahaaro qaadato dhar inaad xirato satrulcawra aada samaysay ee libaaskii iyo awqaaddii salaadii iyaa laga soo horraysiiyey tanna dhaqitaanka iyo kafanku waa wax lagama maarmaan oo ka horeeya salaada haddii lagu tukadana baab kaloo abwaabta fiqhiga kaga munaasabsan oo la geeyey aaskiisii iyo qabrigiisiina ma jiraan saa darteed axkaamta la xidhiirta xuquuqda uu mudanaya meyidku ee dadka nool laga doonaya inay u sameeyaan waa in la dhaqo waa in la kanfo waa in lagu tukado waa in la aaso afartaa masalaha ugu waaweyn kitaabuljanaa'is iyo waxyaabo yar yar oo takmilaad raacaya masalada janaa'istu waa masale ay mudan tahay dadku inay bartaan waa wax maalin kasta ah qof walba iyo qoys walbana gurigooda gelayso geeridu qof walba way qabsan meelna way kugu qabsan laga yaabo haddaad maanta fudaysata keligaa inay meel kugu qabsataa laga yaabaa <clears throat> mualifku wuxuu yihi marka liyugtir qof waliba ha badiyo dikra almowti geerida xasuusteeda ha badiyo maadaama la wada geeriyoonayo kullu nafsin daa'iqatu lmowti ay tahay amarkii nabiga hala fuliye sala allahu alayhi waalihi wasalam uu yihi akiruu min dikri haadimi ladaat almowt waxaad badisaan midka adduunyada macaankeeda ja-aadka u soo afjara oo ah geerida qof kastaba geerida waa necebya hadduu xanuunsan yahay haddii uu caafimaad qabo haddii uu qof waayeelo yahay hadduu ilmo yar yahay ilmaha yar laftiisu geeri ma rabo oo cabsiya meel laga dhacaya markuu dareemo qayn iyo carar buu isku daraya waa isagii yaraayon adduunyada dhamin inta udhaxaysana iska badaa qofka faqiir weeye hani weeye ma laha waa shacab iyo waa madax ma laha baasha geerida la yidhahdaa gaal iyo muslim xataa kuwa aan aakhiro rumaysnayn geerida ma rabaan kuwa kooranaya markaan dhintaan seexan doonaayo bacdi ma jiro geeri ma rabaan waxyaabaha soo maray waxaa ka mid ahaa maalin baan qubuur mus qof muslima yurub ku aasnay kuwa gaalaa nagala soo qayb galay markaasa waxaan ku ihi meeshan meesha degan baad u taqaanaane lagu nastee maxaad ka rumaysan tihiin markuu qofku meeshan yimaadeen dhintuu nasasho ka dhargaabay dheheen waxaan ku ihi dhibka adduunka waad aragtay adu inaad dhimata ma jeceshahay maya oo maxaad ka cabsanaysaa tanta ta nasashadaaba ka fiicane maxaa ka dambeeya ka cabsan mid baa intu istaaga o garan maayo laakiin meeshaa waanu ka cabsadaa meesha aha gelitaankeeda si un baan uga cabsanaynaa walidaalika iyagu laba fadhi oo timaadeen haddaad dhimasho ka sheekayso maalinka saddexaad meeshaad fadhida iman maayaan dhimashada laga sheekeeya lama jecla marka maalin isbitaal waxaan ugu tegay gabar caddaano intay dabaq hore iska soo tuurto inay dhimato rabta isdisho badbaaday oo jajabtay oo burburtay su-aal baan weydiiye waxaan ku idhi hadda mar kale fursad haddaad hesho ma isdili lahayd oo ma iska soo tuuri lahayd markaas waxay tihi maya oo marka hore waa isdilaysa adoo caafimaad qaboo laxaadkaagii qabee hadda adduunyada sidaad ugu rafaadayso ma isdishi waxay tihi maya maya ma rabo maxaa ka waran markaa isdilaysay goorhmaad inaad khaldan tahay garatay maxay tihi markaa isa soo tuuray dhulkana aana gaadhin yaan maryaa kor kugu celiyeysana oo wixii dabada iga riixay oo dhan inaan waxba ka jirin oon meel kaba dambaysi iyo salkeeda ku socdo markaasaan ogaaday marka bahashii xanuunkay geeri imarisay dhimashadii intaan dhexda soo socday wardaba kuma noqonayo anoo siaan u jajaban aan iska noolaado marka bahasha geeridii wax khatara waayo marka liyugtir ha badiya dikra almowti geerida xasuusteeda qofku ha badiya haddii kale qalbigaa ingegaya wayastacidda ha u diyaargaroobo aakhira bitawbati ilaahay inuu u towbad keeno iyo waraddi lmadaalimi madaalimta iyo dulmiga dadka laga galay in la celiyo iyo xuquuqda nabiganana alay slam sidaa buu dardaarmi jirayoo in la diyaargaroobo waa kii ku lahaa kun fi dunyaa kaannaka gariibun aw caabiru sabiilin qof daduusan aqoonin dhex jooga ama waddo gudbaya iska soo qaad dunyadu waddadaa la gudbaya wey oo ka tegaya markiiba ku nagaan maysa dunida marna nabigeena xadiidkii saxiixka ibni cumar waakiil ahaa maa mima maa xaqu mri'in muslimin lahu shayun yuusii bihi yabiitu laylatayni ilaa wa wasiyatuhu maktuubat cinda ra'sih xaq uma laho umama furna qof muslim ah oo wuxuu ka dardaarmo ay jirto xuquuq iyo xooli iyo dad xaqoodu jiro inuu laba habeen baryo isagoon dardaaranku madaxa hoostiisa ugu jirin haddii kale qof ishalmaamay oo dhimasho iyo aakhara halmaamay wey xuquuqdanna way kula tegi kartaa marna nabigana waa kii dardaarmaya dhihi jiray sal sl xadidkii saxiixa ah xuquuqda celiya dadkana cafi iyo xalaalnimo ka dalba inta aanay imanin yoma yowmun laa dirhama fiihi walaa diinaar maalin shilin la baxaynin ee xasanaadka la qaadan doono si kalena waa uga digayoo xadiisulmuflis nin cibaadaad badan la yimid oo dulmi badanoo u galay loo qaybsadoo markii dambena naar sidaa ku galayna waa ka sheekeeyey saa darteed intaasoo dhan baa lagu soo ururiyey ereygaa wayastacidda ha u diyaargaroobo bitawbati tawbo ilaahay usoo noqdo iyo waraddi lmadaalimi tawbadaasoo noqoshada midna waa xuquuqdii ilaahay oo istikfaariya u baahnayd midna waa tawbada ahoo dadkii cafis in la weydiisto waraddi lmadaalimi wixii dulmi kula jirayna dadkii loo celiyo xuquuqdoodii walmariidu qofka jiranbaa aakadu sii adag waayo geeridu xanuun jiradu waa hordhaca geerida wey walidaalika markaad xanuunsato xoolahaagii ulu waxaan ahayn laguma ogolo waa lagaa mamnuuci haddii aad soo caafimaadda mamnuuci sharcigu uu kaa qaadi geeridu xanuunku geeri mu ogyahay soomaaliduna waxay yidhaahdaan saddex lagama kaca markay leeyihiin waxaa ka mid ah cudur geeriog xanuunkaagu hadduu habad fududaadee haddii qadar soo socdo ajal daba socoto wax kastoo lagu daweeyo wax kastoo lagugu akhriyo waaduun sii cuslaan inuu qofku xanuunsado way u fiican tahay oo uu toobad keeno madaalimtii iska celiyo ajal baa la siiyaa dembina waa looga dhaqaa laakiin axaadii hubuudkooda laysku haya marka la ysugu gegeeyey xasan ma gaadhayaan mise gaari maayaan baa nabigu kuleey akhiruzamaan markii la gaaro geerida kadis ka a ah badan doonta ashraatu saacay ku daraan muramana ka jira sixadooda wayurjacu waa la seexinayaa almuxtadaru qofka lagu soo xaadiray ee sakaraadkaa lijanbihi اlayman dhinaca midig baa loo seexinayaa ila alqiblati qibladana waa loo jeedinayaa cala asaxiixi sida raajixa ah halkana laba mas'aluu sheego qofka sakaraadaya dhinaca midig ha loo seexiyo qibladana ha loo jeediyo taasuu wuxuu leeyahay baa u daliilah labada masale aymankana mar haddii dhinac loo seexinayo cumuumkii baa laga qaatay kaana yucjibuhu tayamunu nabigu midigtuu jeclaan jiray fii tanaculihi wa tarajulihi wa tahuurihi wa fii shanihi kullih xaalad kastaba midigtuu jeclaan jiray nin labaadna waa laga fahmi karaayo waa laga weheshanayaayo geerida waxay shabahdaa hurdada oo waxaa la yidhahdaa annawmu akhulmowti hurdadu waa geeri bay walaalla tahay qur-aankana waa tilmaamay tilmaamayo ilaahay waa ka yidhi allahu yatawafa alanfusa xiina mowtiha walatii lam tamut fii manaamiha hurdadii geeri baa lagu magacaabay sharciguna wuxuu sunneeyey markaad seexanayso inaad dhinaca midig u seexato maadaama geeridu ay shabaxdo hurdada dhinaca ugu dhow ee loo helay midig in loo seexiyo weeye ilalqiblati qiblada loo jeediyana iyadana waxaa laga faa'iidaystay laba xadiid midna xasan yahay midna culamo badan baa tasiixiyey laakiin dacfi ku jiro midka ugu sii cadcadi waa xadiid cabdilaahi bni abi qataadata laga wariyey can abiihi miya mise isagaa toos u wariyey khilaafun naqliga culimmadu kutubta laga soo guuriyo baa kala duwan hal kitaab bay culimmadu qaarna kuleeyihiin abuqataada ku jira sanadkiisa qolana waxay ku leeyihin maya abuqataada kuma jira sanadka oo kitaabka kuma qori ay ku qoran waa wax in aada loo dabagalo la xaqiijiya u baahan haddii xataa laga dhiga cabdullaahi bn abi qataada wuxuu leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam madiino markuu yimid buu maalin maalmaha kamida yihi war ninkii ah, bara ibni macruur ahaa awey markaasaa waxaa la yihi ninkaasi waa dhintay ninkaasi waa geeriyooday qisada bara ibni macruur geeridiisu waxay ahayd meeshii nabiga intii laga marti qaaday hilibka loo sameeyey ee intuu qaniinay uu iska dhigay yihi laftani waxay ii sheegaysaa inay sumaysan tahay bara ibn bara ibni macruur wuxuu kamid ahaa raggii la socday ee hilibka cunay una geeriyooday buu kamid ahaa geeridii islaamtii hilibka samaysayna waa loo dilay riwaayaatku ay yidhaahdaan ninkii haddii uu geeriyooday marka waxaa dhici karta qisada la ishaaraya nabigu inuu yidhi war ninkii hilibka cunee xanuunsaday away oo la yidhi waa geeriyooday wa wsaa biuluii maalihi laka yaa rasuula allah xoolihiisa ulu aduu kuu dardaarmay wa awsaa an yuwajaha ila qiblai lama xtudir markii sakaraadku qabtayna qiblada ii jeediyuu yihi markaasay riwaayada waxay nabigaa yidhi asaaba alfitrata fitradii u asiibay iyo sunnadii waqad radadtu uluahu calaa waladihi uludkii aniga iisaiyo dardaarmayna ilmihiisaan dib u siiyey ilmihiisaa lagu celiyo xadiidkaas xaakim iyo ragle iyagu waa saxiix bay leeyihiin xaafid ibnu xajar iyo alxaakim iyo shawkani iyo sadiiq xasan khan iyo axmed shaakir iyo ragga iyagu waa saxiix bay leeyihiin culamada qaarna waxay ku daciifinayaan laba nin nin weeye waa nucaym bni xamaad oo saaxibu kitaabi اlfitan sheikhu limaam اlbukhaarina ah laakiin xifdigiisa uu dacfi ku jiro midda labaadna waa irsaal oo maabu qataada ku jira mise cabdillaahi bni abi qataada qisada toosu wariyo oo ah. haddii xataa waa daciif la yidhaahdo waxay yidhahdeen dacfigiisu ma xoog badno marka koowaad waa fadaa'il acmaal marka labaad laba shaahid baanu haynaa midi waxaa weeye ahar mursala oo bayhaqi warinayo cabdillaahi bni cabdiraxmaan ibni kacb ibni maalik baa wuxuu leeyahay raximahu llahu tacaala wuxuu leeyahay qiso dheer buu warinayaa waxaa ka mid a ah qisadii marka wa kaana albaraai bnu macruurin awalu man istaqbala alqiblata xayan wa mayitan nolol iyo geeriba ninkii ugu horreeyey qiblada u jeedsada loona jeediyuu ahaa haddaba qisadii buu tilmaamayaa bay leeyihiin inuu dardaarmay qiblada ha la ii jeediyo ka mursal ahaan sanadkiisu waa saxiix wey qiso labaadna way deliishadaano waxay yidhaahdaan nabigeenna sala allahu calayhi wasalam xadiidkii cubayd ibni cumayr can abiihi uu ka wariyey nabigu qiblada sow ma dhihin qiblatakum axyaaan wa amwaatan haddaad dhimataan iyo haddaad noolshihiinba qibladiinnu xagga waaye tacliil iyo cillana waa ku darsanay intaa ka badanoo waxaan idhi dhinacunbaa qofka loo jeedin lahaa qibladuna ashrafuljihaati dhinac loo jeedsaday ugu sharaf badan tahay marka saas darteed iyadaa mudan oo jihooyinkii wax dheer intaa marka la isku soo dara waxaan rabnaa inaan nidhaahno wayurjacu almukhtasaru muxtadaru can janbihi اayman ila اqiblai cala صaxiixi ma rabnaa intaa daliil u raadinaynaayo majmuucaas waxaa la isku daray bay fuqahadeenu u daliishadeen fain tacadara hadday suuro geli weydo in dhinac loo seexiyo lidiiqi makaanin meesha ciriiri ah oo sidan ay u dheer tahaye sidan dhinac dhinac looma seexin karo meeshu way hadday dhuuban tahay ama meel ku filan oo dhinac loo seexiye ayna ahayn laakiin dhinaca kale dheeran ay tahay maxaa la samayn wanaxwihi wixii lamida ciriir iyo wax lamida ulqiya waxaa loo dhigi calaa qafaahu qadaadqadaad baa loo dhigi wa wejhu wejigiisana iyo wakhmusaahu lugihiisa calaa calahoodi iyo raysmagaadhadana lilqiblati baa loo jeedin intii dhabardhabar loo seexiyo baa lugihiisa calaa calahoodana qiblaha loo duway wejigiisana qibladaa loo duway wax yarna waa madaxaa kor loogu saari bay yidhaahdaan si madaxa kor u soo kaco wejigiisu qibla ahaan ugu jeedsado sidaasaa la yeeli bay yidhaahdeen waayo iyadaa suuragala waana siiqada ugu dhow ee taa ku xigtay qiblo loogu jeedin kara yidhahdeen wa yulaqanu waxaa loo carab marinayaa ashahaadata shahaadada bilaa ilxaaxin isagoon aada loogu celcelinaynin qofka shahaadadana waa loo qabanayaa oo shahaadada talqiintu macnaheedu waxaa weeye waa lagu agdhahayaa weeye aadna loogu celcelin maayo qofku markuu xanuunsanayo waa dulqaad yarya haddaad ku celcelisay intuuba dhibsado oo nagala tag inuu ku yidhahdaa dhici karta saas darteed si rifqi oo tartiiba ah loo dhihi bay leeyihiin nabiganana xadiidka abi saciid waa kii ku yidhi laqinuu mawtaakum laa ilaaha ila allah dadkiina dhimanaya mawtaakum waa dadka geeriyoonaye shahaadada u laqina fadligeedana xadiidkii mucaad bni jabal iyo kayrkiibuu ku sheego waa kii yidhi man kaana aakhiru kalaamihi laa ilaaha ila allah dakhala aljanna ninkay hergii ugu dambeeyay ereygiisu shahaadada noqdo jannaduu gelayaa mararka qaarkood waxaan idhaha ilaahay subxaana watacaala ludfigiisa iyo naxariistiisa ummaddan u naxariistay waxaa ka mid ahaa markii jaa'iriinta madaxda uu ku salliday ee dadka la daldalaye la laynayo waxaa la dhihi jiray ilaahay ide ilaahay qadarkiisa isagoo faajir oo mujrim oo shuuciya waxaan macno lahayna waxaa la dhihi walaah waa lagu tooganaya ashahaado kolba adduunyadiisii haddii la fasaadinayo aakhiradiisa ilaahay ugu badbaadinayay aakhiradiisa ashahaado in la yidhaahdo innaga markii dagaalka qabiilka iyo eh, burcadu socdayna ninkay dilayaan in badan waxay dhihi jireen wari ah tuug iyo horre hebel waa ku dilaynaa wari ashahaado kollaba haddii lagu dilayo ashahaado in lagu yidhaahdaayey adiga kuu fiican ood ashahaadato intaad naxsanaan lahayd haddiiba lagu xasuusiyo dhan baa lagaga camalfalay sunadii soo maaha laqinuu mawtaakum laa ilaha illa allah waxaanu isleeyahay waa fadliga iyo raxmadda ilahay ummaddan u naxariisanayo intii dulmi lagu dilo ilaahay inuu tawfiiqda waafajinayo shahaadada in la xasuusiyo si khaatimadooda aakhara ay ugu baxsadaan ilahay nicamkiisa inay ka mid tahay un baan u malaynayaa iyadoo maxan jiraan baa nicamka ilaahay aynan daba dhammaanin oy jiraan kadib wuxuu yidhi waxaan leeyahay intaa kadib waxaa ku sugan isagu qofkii hadduu koagdhihii ku dhihi waayo nabiga waxaa ka sugan inuu rag ku yidhi qul laa ilaaha ila allah ashahaado hadduu gaal yahayna waaba la farayaa nabiguna mid intuu nin intuu ku yidhi ashahaado wuxuu yidhi ma khayr baa igu jira inaan ashahaato kaasuu yidhi haa kaasuu ashahaatay gaalaha ku islaamay xilligaas wa cindahu waxaa lagu aqriyayaa yaasiin baa lagu aqrinayaa waxaa loo deliishaday xadiidkii macqal ibnu yasaar iyo kayrkii nabiga laga warinayey inuu yidhi iqra'uu calaa mawtaakum yaasiin dadkiina dhimanaya yaasiin ku dul akriya ka xadiid ahaan uma sugno cinda akari ahli lcilmi way jiraan culimmada qaar nooc tasaahula lagu tilmaamo oo xadiidkaa xasan gaarsiinaya waxaan filayaa daakiradu haddayna ikhiyaamin min aakhirihim sheekh la yidhahda moxamed ibn isqi tarhuni mawsuucatu saxiixi fadaa'il qur'aan inuu ku sheegi jiray baan u malaynayaa sanawaad ka hor baa igu dambaysay laakiin imaamu nawowi rag lamida fi ladkaar waxay ku tegayaan inuu xadiidku daciif yahay laakiin si kalaa loo dhigiyoo taqaano fadaa'il acmaal baan ka hadlaynaa baa lagu dhihi xadiiahaan yuusan usugnaaninbe ee dacfigiisu aada shadiid ma u yahay haddayba qaar taxsiininayaan inuusan aada shadiid u ahayn baa halkaa laga qaadan bay leeyihiin waxa ugu badanna laba majhuuliya wax saasaa lagu sheegaa oo mutaabacaad iyo shawaahid wuu galaa bay yidhahdeen walyuxsin ha wanaajiyo danahu malihiisa birabbihi rabbigii wuxuu ka filanayo ee ka malaysanaya subxaanahu wa tacaala ha wanaajiyo xilligaasna nabigu calayhi salaatu wasalaam aad buu ugu dardaarmay oo wuxuu yidhi laa yamuutanna axadukum ilaa wahuwa yuxsinu danna birabbih qofkin yaanu geeriyoon ilaa isagoo rabbigii wax wanaagsan ka filanaya maahane marna wuxuu yidhi ana ilaahayna wuxuu ka wariyey nabiga xadiisulqudsihaa ana cinda danni cabdii b falyadunna bi maa yeeshaa anuu addoonkaygu wuxuu iga fisho unbuu iga heli wuxuu doona iga fisho marka beliya cadaab ilaah hadaad ka malaysato waxaa weeye waa khatar weeye cabsi ha kugu jirto laakiin xusnu dannigu iyo khayrku ha kaa qaalib noqdo walidaalika xadiidkii kalena ku soo arooray in nabiga calayi salaam uu yimid nin xanuunsanaya oo uu yihi maxaad dareemaysaa wuxuu yidhi ilaahay naxariistiisana waan rajaynayaa adaabkiisana waan ka baqayaa wuxuu yidhi nabigu xilligan oo kale labadaa qof isuguma yimaadaan haddayse dhacdo ilaahay wuxuu ka baqana waa ka badbaadiyaa wuxuu rajaynayana waa siiyaa walidaalika culimmadu waxay sunnayaan xilligaas oo kaleeto qofka aayaaturaxma iyo nusuusta rajaha iyo fadliga tawxiidka iyo iimaanka iyo ilaahay raxmadiisa iyo makfiradiisa wuscigeeda baa looga sheekeeyaa sida xusnu danigiisu u wanaagsanaado lakin da qof sakaraadaya haddaad wasiiqa aladiina kafaruu ku dul akrido mxaa laakiin kuwa quraau lmacaatimka masar aada looga yaqaana munaasabadaha loogu yeedho bahade loogu yeedhaa munaasabada geerida markay wax ku akrinayaan qur-aan wuxuu kula gorgortamiin isaad isiin buu kuleeyahay haddaad ku gorgortantaan ood qiimihii ku cadaadiso munaasabadii markuu soo fadhiisto wuxuu ka bilaabi wasiiqa aladiina kafaruu ilaa jahanama zumaran ba ku celcelinteed hataa utimato tiri walaas wax akriyayso ya cami wuxuu ku leeya lacagtaadaa yar lacagtaas bixinaysaa yar saa darteed adaadka cadaabkaan akrinaya haddii aad lacagta ii badisana wasiiqa aladiina taqow rabbahum ila ljanati zumaran halkaasaan ku akriyaya ku leeya warka meesha maqaamka qof muslima oo xaaladaa maraya nusuusulwaciid iyo naar in laga sheekeeya maqaamkii munaasibka ahaa ma aha qofku markuu nool yahay ee xayi yahay ee caafimaad qabo ee qaabka in la xasuusiyo oo dembiga iyo dunuubta iyo dulmiga iska daa la yihahda way tahay laakiin maqaamkani waxaa lagaa rabaa walyuxsin dana birabbihi inaad ugu kaalmayso faidaa maata hadduu geeriyoodo ummida indhahaa loo laabayaa washudda waa la xirayaa laxyaahu labadiisa lafgarna kor baa loo qabanayaa bicisaabatin mara iyo waxbaa kor loogu xirayaa macnaa afkaa la isugu qabanayaa indhahana waa loo laabayaa indhaha nabigeenaa sheego calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ruuxu naftu hadday baxdo tabicahu lbasar indhahu qofku waxay sii firiyaa naftii naftii la sii waday qofku naftiisa markaasuu arkaa baa la yidhi adduunyo inta la joogo naftaada hal mar baad aragtaa waa marka intii lagaa saaro ay sii socoto waaye mar kale arki mayse indhihii marka way taagmayaan in indhaha loo laabo nabiga alay sla umu waxay ka warinaysaa markuu abuu salamo geeriyooday isagoo weli inuu naf baxay dadku aanay ogeyn buu nabigu usoo galay markuu arkay inuu naf baxay waa arkay markaasuu indhaha u laabo wuxuu yidhi hadday naftu indhuhu naftu markay baxdo bay indhuhu raacaan ereygaasay dadkii garteen ninkii inuu geeriyooday daja iyo buuq iyo qaylaa dhacayoo waa la ooyey wuxuu ihi tartiib waxaan khayr ahayn ilaahay ha weydiisanina waayo malaa'igtu waxaad dhahdaan bay aamini indhihii bale haddaad u yeerataanna beladay aamin idin dhihi khayr haddaad ku dhawaaqdaanna khayr bay aamin idin dhihi kadibna waa u duceeye nabigu sala allahu alayh alih wasalam haddii indhihii sidaa loo laabay oo indhahani foolxumo ay tahay kala furaantooda afkana waa looga qiyaasanayaayo isagaaba kasii daran isagana in laysku qabto oo si uu isugu xirmo waxu lagu xiro haddii laysku qaban karo sidaasaa wanaagsan waa haddii afku uu kala taagan yahay waluyinat waa la jilcinayaa mafaasiluhu xubnihiisa meelhay ka laalaabmaanoo halkan lowga lugaha iyo halkan gomadaha iyo gacmaha xusullada iyo cumacumaha in qofku naftu markay ka baxdo weli dhiiggii kulaylkiiiyo xaraaradii waxbaa ku dhiman waxay irkaduna way qallafiyo way tugmayaan intaa in la yar laalaaba si hadhow marka la dhaqayo ama dharka iyo kafanka loo xirayo jirkiisu u dabacsanaado haddii markaaba laga gaarsiiyo la yar jilciyo la yar laalaabo wax jilicsan oo laalaaban bay noqonayaan way ku tegayaan saasaa la rabaa bay yidhaahdeen adigu naf baxaysa yaaba xasuustaba xubnuhu yeena qallanee laalaab markay naftu sakaraad qabtana dee inta kor fadhii kartaaba yarba inta adkaysan karta ee qabqaban karta baaba dadka in yar ah xaaladaas oo kaleeto markay ku qabsatana waxaa laga yaabaa maalin iyo labi iyo inay cunto cabitaanba kaa degi waayaan ood mar habeenkiina seexan weydo marka indhahaas ku qabataba qofkii sakaraada iyo hortaada ka soo baxo wasutira waa la qarinayaa jamiicu badanihi jirkiisoo dhan bithawbin maro khafiifin oo khafiifa ah, qofkii markuu dhinta lagu dadayaa sidii nabigaba loogu daday sal ly slam markuu geeriyooday biburdi xibaratin marya nooca xibarada la yidhaahdo bay ku dadeen saxaabadu waa sida bukhaari caaisha ka warinayo radia canha wa nabigaa saa la yeelay saasaa maydkana la yeelayaa wa wudica waa la saarayaa calaa banihi calooshiisana shayun haqiirun wax culus baa la saarayaa si aynay calooshii durbo u foolin wax culusoo hoos u haya baa la saarayaa meydku durbo waa fooli karaa wa wadica waa la saarayaa meydkana calaa sariirin wanaxwihi sariir iyo alwaax iyo wax kore baa la saarayaa sababtoo ah gogosha uu yaalaayey iyo furaash hadduu ku jiifayey durbo way ku kululaanayaan in meydku durbo tacafunaya inuu qurmo ay bilaabato bay sabab ugu noqonayaan haddaba sariir iyo meel adag oo qaawan oo hawadu ay hoos ka marayso si una u kulaanin oo durbe intuu uusan u qurhmin baa iyadana la samaynayaa bay yidhaahdeen innaga hadda wax badan baa laga maarmayo moojari baa lagu tuurayaa magaalooyinka meel qabow ah usan qofkiiba uusan aada u fuuraynin ama kululaanaynin wanusicat waa la siibayaa hiyaabuhu dharkana waa laga bixinayaayo dhaqitaanka si loogu diyaariyo dharkiisii waa laga bixinayaa marka koowaad dharkaasi si uusan durbo u xumaanin waayo meydka muddo haddii uu kusii jiro dharkaasi inuu wax noqdaa dhici karta dharkana waa laga intiaa la intifaacsanayaayo inagu dhar meyd ka dhintay waa waan tuurnaaye sax ma aha sidaa laakiin waa maal laakiin waan gadannaa markii laynoo soo dhaqana waan gadannaa soo maah hudhay waa taqaanaan soo maa hudhayga waan gadannaa hudhay macnaheed maxay tahay bal labaday erey kala qaad ingiriisna ku akri laakiin hudhay hudhay hudhay hudhay saa ulahayd baada laga yaabaa inaadan isweydiininba kii dhintay dharkiisii waaye hu dhay qof asal waxay tahay qof dad ka baxay o iska gaday way jirtaa laakiin asal waxay kula magac baxday dad dhintay dharkoodoo la iibinaya waay baashan shoog ganacsigii nin foolxumeeyey macanaa macruum baa rabay dharkan maal weeye waana la intifaacsanayaa sharcigeennaana sidaa qabo wax dhiba ma laha laakiin waxaan uu dhega aad asalkiisu waa dad dhintay dharkooda la iibinaya weeye xoolahan iyo dharkani waa xoolaha haddii la nadiifiyo agoon iyo dad dhaxal iyo u noqonaya ama isagiiba sadaqa looga dhigi karo oo akhare ajiruu ka helaya marka durbo dharkii in laga saaraa la doonayaa wa wujiha lilqiblati baa loo jeedin ka muxtadari sida qosa karaada intaa meyd uu yaallana qiyaasan cala alixtidaari xayan wa mayitan soo lama dhihin dhinaca qibladaa la isaga jeedin inta loo soo diyaargaroobaye laga shaqaynayo o dhan wayatawallaa daalika arrintaasoo dhan waxaa maamulaya dharka bixintiisa sariir saarkiisa calooshaa wax laga saari wax kana qiblaa loo jeedin qofka gacanta ku haynaya arfaqu maxaarimihi maxaarimtii xigtadiisa ahayd qofka ugu naxariis badan wey qofka ugu naxariis badan waayo meydkan in loo turaa la rabaa marka la dhigayo marka la jeedinayo marka xagga loo gedinayo qof naxariis badan oo u torayaa la rabaa qof cadow ah oon meel meel laba nixin oo saa u galaangalinaya ama intuu saa u qabtay rig dhulka kaga siinaya laba rabaa la yihi qofka muslimkaana janaazadiisa iyo meydkiisu wuxuu xurmo u leeyahay sida qofkiisii noolaa markuu noolaa xurmo u lahaa nabigana waxaa ka sugan kasru cadmi lmayiti ka kasrihi xayan meyd laftiisa oo jebiso isagoo nool kan laftiisoo jebisay lamid tahay maanaa xurmada qofka muslimkaa ma zuulin wey wa waa la degdegayaa biuslihi dhaqitaankiisa idaa tuyuqina haddii la hubsado mowtuhu geeridiisa dhaqitaanka iyo waxa ka dambeeya oo dhanba janaazada oo dhan baabaa la rabaa in la dedejiyo xadiidkii cali imaamu tirmidi wariyeyna waa kii uu ku soo aroortay nabigu inuu yihi laa caliyu alaaun laa tuakhirhaa caliyow saddexa dibdhigin oo hadaahin asalaatu idaa atat salaad waktigeeda hadduu soo galo wاljanaazatu idaa xadarat janaazadii haddii ay timaaddo walayimu idaa wajadta lahaa kufan qofka dumarka ee guurka gaadhay haddii aad nin u qalmo u hesho iyadana guurkeeda ha daahin ka gurigiye gabadha xadiidka dacfi baa ku jira culimmadu mana maa bayna muxasinin wa mudacifin qolo waa daciif leh iyo qolo waa xasan le waad arkaysa hal imaamba waxaad arkaysaa aimat lxadiida marna waa xasan leh marna waa daciif leh tusaalahaan usoo qaada sheekh alalbani mushkaadka markuu kaga hadlayana waa xasan buu leeyahay tirmidi markuu kaga hadlayna daciifu tirmidi buu ku darayaa marka xadiidka xasan ligayrihi horay dahabi u yihi imaamu dahabi raximah llahu tacaala baa fii almuuqida fii cilmi lxadiidi wuxuu ku sheegayaa xadiidka xasan ligayriga ah, wax qaacido oo la raaca male buu yidhi ha isku dayin ha isku mashquulin oo wakti ha ku dhumin inaad qaacido muطaridahoo daciif iyo saxiix mid inuu kuu galo inaad hesho fa ana calaa iyaasi min dalika bule arrinta anaa quus ka taagan buu yidhi inaan qaacido aan laga leexanayni uu yeesho halka imaambu wuxuu leeyay hal mar baa xadiidkan marna wuu la yar xoogoobayaa oo wuu taxsiininayaa marna wuu la yar tabar daraanayaa oo wuu daciifinayaa hal nin baa ra'yigiisu kala duduwaanaanayo waa meel adag weeye ikhtilaafka aaraada culimmada halkan aaraadiisa kala duwanaata xadiid keliya marka la eegana badana axaadiida noocaasa iyo qaacidada uu dahabi tilmaamay baaku baa ku qunta markaasaa waxaa lagu leeyay hebel xadiidka marna waa tasiixiye marna waa daciifiye marna kanuu yeelay manaa macluuma isbedesho way jirtaa lakiin xasan likayrigaa saasaa ku badan xadiidkaasaa degdega guud ahaan janaazada loo daliishanayaa wagusluhu in la dhaqameydka wa takfiinuhu in la kanfo wsalaatu calayhi in lagu tukado wa dafnuhu in la aaso furuudu kifaayatin waajib guudo dadka qaar hadday qabtaan inta kale ka dhici haddii kale intii meesha joogtay ku wada dambaabi wey ummadda waajib bay ku tahay imaamu nawowina waxay soo guuriyeen in wujuubka fardu kifaayahaasi uu ijmaacu culamaai yahay culimmadu ay isku raaceen dhaqitaankana nabigu calayh salaatu wasalaam dhaqitaanku hadda aan bilownoon ku jirnaaye xataa kii muxrimka ahaa iqsiluuhu bimaa'in wasidrin waa ka gabadhiisu markay dhimatay iksilnahaa waa kii lahaa dhaqa maydkana waa la dhaqi jire nabiguna waa amray sala allahu alayh wasalam ayib wa aqalu lgusli dhaqitaankan ugu yar tacmiimu badan badanihi jirkiisa in la gaarsiiyo weeye dhammaantii bacda isaalati najaasi nijaasada marka la zuuliye kadib markii nijaasada la zuuliye kadib hal mar jirkiisa in la gaarsiiyo weeye walaa tajibu waajib mayso niyat lhaasili qofka dhaqaya inuu niyoodo waajib maaha fi laصaxi sida raajixa fayakfii waxaa ku filan garaquhu qofkii oo biyo ku baktiyey oo laga soo bixinayo taasaa dhaqitaan isaga u ah aw gaslu kaafirin ama gaal hadduu dhaqa xataa way asaxaysaa dhaqitaanku qultu waxaa idhi aلصaxiixu اlmansuusu sida صaxiixa nusuusta aimaduna ay caddeeyeen wujuubu gusli اlgariiqi qofka biyo waktiga in la dhaqo inay waajib tahay weeye wallaahu aclam masalada dhaqitaanku waa un masaladii qabayskii abwaabulgusli aada ku soo martay abwaabulguslina kan ugu waajibsani ee dadka ka wada dhexeeya rag iyo dumarba liguslumayiti rag iyo dumar buu camimaa qabayska waajibka ahaa ee usluragqabaysa eh, dhaqitaanka rag iyo dumarba camimayey gusluljanaab u ahaa saa darteed dhaqitaanka meydka xadda kaafiga ah iyo xadda sunnadiihi waxaa weeyeen ka gusli ljanaabati wey fi lsli wixii aan daliil khaasa ku soo aroorin maxaana taa waajib ahaa sidan un bay tacmiimu badanihi jirkiisa inuu camimo oo meydkan jirkiisaoo dhan la wada dhaqaan la doonaya bacda isaalati najas nijaasada marka la zuuliye kadib laakiin dhaqitaankii iyo najaasada zuulinteedii hal mar ma la ysaga dhigi karaa daahirka cibaarada ee nawowi uu ku gaabsaday raaficina uu qabay waa laa wاصaxiixu inay kaafinaysa wey waayo abwaabu اlgusli markaynu soo maraynay waxaynu ku soo marnay markii uu raafici soo yidhi waman bihi najasun yagsilhu uma yagsilhu uma yaqtasil qofkii najaaso ku taallo wuu iska dhaqi kadibna wuu qabaysan walaa takfii lahumaa gaslatun hal dhaqitaan kuma wada filla wakadaa fi lwuduui weysana waa lamid nabigu wuxuuna soo yidhi qultulasaxu takfiihi wallahu aclam sida saxiixa raajixa hal dhaqitaan baa najaasadii iyo gusligiiba wada kaafiyaysa halkan wuxuu uga aamusay baynu dhihi karnaa tii horuu ku gaabsaday mar hadduu horey usoo baraarujiyey hadda mar labaad baraarujinu ma baahane halkaasaan kusoo sheegayo qasab ma aha bacda isaalati najas wey walaa tajibu niyat lgaasili fi lasaxi sida saxiixa asaxee raajixa inuu ninka dhaqaya niyoodo waajib maaha maxaa yeelay dhaqitaankaaga qofka aad dhaqaysaay waa nadaafad baa asal u ah meydka in la nadiifiyo in la doonayo ee cibaado asaluma aha qabayska ay niyadu waajibtana oo acmaasha cibaadada asalka ay u tahay acmaasha asalku ay nadaafad u tahay sida istinjadiiyo najaaso la yska dhaqayo oo kaleetiyo niyo waajib maaha hadal baaibay geli muqaabil alasax wuxuu leeyahay maya niya waajiba lianna meydka dhaqitaankiisu nadaafad ahaadaane adigu waa waajib tacabudood cibaado uga jeedo laakiin laba gooraba waxaan khilaaf lahayn ajir waxaad heli haddaad niyaddii la timaado inamaa likulli imriin maa nawaabaad noqon fayakfii araquhu inuu biyaha ku baktiyaay dhaqitaan ugu filan nadaafadun ahayd aw haslu kaafirin gaal baa dhaqay nadaafadii waa la keenay mar haddii sidii nadaafadii loo dhaqay qultu saxiixu sida saxiixa almansuusu la caddeeyey wujuubu gusli mariiqi qofka biyaha ku baktiyey in la dhaqo waajib wey sababtoo ah biyahaasi dhaqitaan maaha innagaana layna amray oy waajib inagu ahayd ficil inaan samayno biyo dul maray iyo roob ku duldaay iyo biyahuu ku dhex baktiyey ficilkii bini aadam ahaan laynooga rabay ridi mayso laakiin gaal kama soo reebin kama hadli nawowio sidii hore raafici buu la qabaa gaal xataa hadduu dhaqo inay gudayso laakiin fuqahada saa tiri intaad tiraahdo yaan lagu dilin lafahaga laguu dilin intaad nin dhe tiraahdo gaalkaaba dhaqay oo ku filanayna keena reerkoodii soomaali baa nahaye maxaa ka dhici baad umalayn maxaa ka dhici baad umalayn hadda haddaad tiraahdo qolo meydkoodii uma baahne gaaladaa dhaqday inaga daaye de meesha waxaan umalaynayaa un wax xillaynu ka dhici doono alaa kuli xaal waa markii maqaamkeeda munaasibkaa la eego walakmalu sida ugu kaamilsan meydka loo dhaqaayay wadcuhu intani suuradu waa iska ijtihaadi waxaan la rabaa cadadka khasalaadka mooyeen iyo juziyaadka qaar kamid oo nusuus laga fahmaya maahane inta badan waa un si fiican see loogu nadiifiyaa waay wadcuhu horta waa in la saara bimawdicin meel khaalin oo cidlo ah mastuurin oo qarsoon calaa lawxin looxiyo wax adagna la dul saaro wuxuu yidhi horta meel kora waa in la saaro meeshu meel cidla oo dadku aynan arkaynin oon faydnin waa inay tahay oo asturan lowx iyo wax la mid ahna wax biyaha daadaadanaya kor u duulaya ka celinayana waa inuu jiraa hadday meesha biyo daadanayaan waxaa la sawiranayaa de meelo badan bay noqon kartaa meel dhoobale baa jiri kartiiyo ciidle oo biyihii ay dhoobadii kor ugu soo dulduulayso kor uga qaad wax yar asturayana waa inuu jira aanu kusoo dulduulaynin wa yugasalu waa la dhaqayaa fii qamiisin mare isagoo qabana in lagu dhaqaa ruuxa fiican waayo wuxuu leeyahay nabiga calayh salaatu wasalaam waxaa soo aroortay ibnu maajah iyo kayrkii wariyeen culimo badanna ay tasiixiyeen sida xaakim iyo dahabi walow uu daciifiyey buusiri kitaabkiisa misbaaxu zajaaja fii bizawaa'id ibni maaja uu ku tadciifinaya sanadkiisa dacfiha ku jire nabiga markay dhaqayeen saxaabadu calayhi salaatu wasalaam caadi waxaa u ahayd qofka dharka inta laga bixiyo baa la dhaqi jiray isagoon mara qabin nabiga tiisay isku qabteen markaasay waxay dhaheen an nujaridu rasuula allahi kamaa nujaridu mowtana nabiga ma dhan baan ka dhignaa markaan dhaqayno see meydkeennaba aan ku samayna markaasuu wuxuu leeyahay fanaadaa munaadin min asamaa'i samadaa looga dhawaaqay cid tiri haatuf baa la hadlay haatuf baa u dhawaaqay haatufkii unbaa telefoonadana carabiga haatif loo bixiyey laakiin haatuf waagii hore dhawaqaad maqashay meeluu ka yimidna aadan arkayna cidda kula hadlaysa baa haatif la dhihi jiray kaasina kitaabka ibn abidunya iyo hawaatif uljan kutubta la yidhaahdo ay ku salaysnaayeene ilaa dhowr kitaab baa magacaa maطbuuc ka ah inta qofa ee lala hadlay hadalna maqlay wax la hadlayana aan arag oo jin baa la hadlay iyo qof baa meel dheer hadalkiisu ka soo gaadhay iyo fuqahadeennu way sawiran jireen way sawirteen waxaynan arag bay ahayd laakiin laba baabbay labadaba ku fahmeen qof bari jooga adu qof galbeed jooga hadalkiisa maqlay ka hadleen axkaamta ka dhalanaysa laba xaal ku fahmeen labadaba qof aadan maqlay arkin inaad hadalkiisa maqashana de malaaig baa hadashay iyo jin baa hadalkii la maqlay iyo yaqiineen oo kutubta siyarka iyo ka buuxa nin jabal abiqubays fulo jin oo gabye iyo sheekooyinka badan waa ku aragteen baabul baabulkaraamaatina way ku ogaadeen karaamaat ulawliyaa waxaa ka mid a inay meelo fog iska maqlaan cumar bayna dhacday markii shaam laga dagaalamayey isagoo khudbada madiine mimbarka saaran unbuu isgaran waayey markaan buu la bilaabay ya saariyat aljabal ya saariyat aljabal ya saariyat aljabal dadku muxuu ka hadlayaabay leeyihiin waxaa u sawirantay nin ciidan muslimiinta hogaaminaya oo la dhihi jiray oo meeshaa dagaal kaga jiray oo buuri ka dambayso oo ciidan gaaladiia xagga buurta intuu ka maray inuu dhabar jabiyo uu rabo ma sawir hortiisa shaashad ka soo baxday ninkiibuu la hadlayaa marka wuxuu leeya waa lagu dhabar jabinayaaye buurta gadaal ugu guro oo dhabarkaagu aamin ha noqdo ninkiina waa maqlay hadalkii gadaal buu u baxay kadib baa la iswaraystay markii laga soo baxay bal wareer cumar waryaad la hadlaysa wuxuu i maxaan idhi meesha khudbada bartanka saad u maraysay baad yaa jabal la kacday wuxuu ma garanaye waxaan ugu soo dhacday ii soo baxday ninkii oo buur gadaashiisaa lagala wareegayo la dhabar jebinayo ee miyaan hadlay miyaan dhawaaqay ha ayaantii baa la xisaabay qoladii baa war ka yimid waxay dhaheen annagoo halkaaba nalidhabar jebin rabo uman dhawaq maqalay dhawaqay cumar aada moodo hadal hadalkii cumar way aan isnidi cumarna meesha maanaan kuugey ole war agga buurta war agga buurta war agga buurta u carara leh gadaal baan u cararra waan badbaadnay oo maalintee ahayd maalin saas iyo saas oo waktigay ahayd waa waktigii salaada jumcada ha baabulkaraamaadna way geli karaan nin madiine jooga nin shaam jooga warkiisa inuu maqlo iyo ciraaq jooga way dhici kartaa kadib ayib axkaamta ka dhalanaysa maxay tahay qof bari jooga qof galbeed jooga hadalkiisa hadduu maqlo uu caqdi iyo heshiis dhex maro oy wax is yidhaahdaan oy wax ku wada hadlaan xukunkeeda muxuu noqonayaa kadib haatifkii iyo telefoon baa yimidba <laughs> iyadiiyo waxaaba timidba jin iyo karaamaad midna aan ahayne tichnolojiya horumaraa timid axkaamtay waagaa ka hadlayeenna haddaa si fiican loogu dhaqmaayo fakis iyo telefoon la isku diraa heshiisye guur iyo ganacsi iyo dawlado ku wada hadli iyo intaba ku dhacdaa colaad iyo nabad lagu kala qaataa soo hadda saas maaha caadi buuba noqday qofka hor joogiyo qofka telefoonka kula hadlaya isku mid bayba noqdeenba marka halkan wuxuu uga jeedaa mualifku raxima allahu tacala waxaan uga jeedaa naadaa munaadin dhawaq baa dhawaaqa aan la garanaynino wuxuu i rasuulka ilaahi laa tanzicu can rasuulilaahi qamiisahu suuga qamiiskaa ka siibina sidii baa lagu dhaqay bay yidhahdeen annagu waxaan ka hadlaynay sunan iyo akmal baan ka hadlaynaaye mara in lagu dhaqo aham waxa ugu badani waa daciif fii fadaail acmaal inu noqday dhaheen bimaain baaridin biyo qabowna lagu dhaqo laba arrimood baa lagu sameeyey biyaha qabow jirka way adkeeyaan oo jirkaaga haddaad biyo kulul ku dhaqdana wuu dabcayaa wuu jilcayaa biyo qabow haddaad marisana wuu adkaanayaa maydka jirkiisuna yar adkaadaa la rabaa mid labaad weeye nabigu biyaha sooma dhihin wa shay-an min kaafuurin ku dara kaafuurka biyaha haddii lagu daro wuu qaboojiyaa oo marka lagu qaso biyihii in faranjeer la geliyey unbaabadmoodi way qaboobayaan saas darteed baa labadaaba arrimoodba laga dheegtay baa biyaha baaridkaa wayujlisuhu markaad dhaqayso wayujlisuhu lgaasilu qofka dhaqayaa wuu soo yar fadhiisinayaa cala almuqtasali meesha lagu dhaqayo maailan isagoo u leexanaya ilaa waraa'ihi dhinaca gadaalgadaal isagoon toosin fadhi toos loo fadhiisiye ahayne gadaalgadaalna u yajajeera buu wax soo fadhiisinaya iska dhigayaa sababta saa markuu usoo fadhiisiiyo calooshana saasaa loo daliigayaa wuuna soo wadaa uu sheegi doonaa marka saa loo soo fadhiisiiya calooshana la daliigo wixii qashinaa ka soo baxaya hadhow markii kafanka la geliya la qaado qashin inuu soo fakado lama rabee in la faaruqiyo si fiican loo nadiifiyaa la doonayaa wayadacu yamiinahu midigtiisana wuxuu saarayaa calaa katifi garabku ku qabanayaa markuu saa usoo yerseexiyo gacanta midigna waad ku qabanaysaa waibhaamahu suulkiisana fii nuqrati qafaahu suulkana wuxuu saari halkaa qadaadka duleelkiisa godan nuqrada waxaa la meesha godan baa la yidhahdaa qadaadka halka godan buu saa suulkana ugu qabanaya macnaheedu waa soo toosin yar dheelitiranoo aan toos ahayn dhabar dhabarna uu jiifo taa inaad qasab ku qabata halkaasi wax daliiloo khaasa ma laha laakiin madaxiina waa inaad yar qabataa si madaxuusan u ligliganin lan dhabarkii markaad qabato madaxii wuu dheeldheelin karaa inuusan dheeldheelin baa la rabaa aada u gelgelanin wayusnidu wuu tiirinayaa dahrahu dhabarkiisana ilaa rukbatihi lyumnaa lowga midig baad saa dhabarkan oga qabanaysaa garbihii waad qabatay madaxiina waad qabatay dhabarkii kalena lowgaad saa ugaga tiirinaysaa buui wa wuxuu marinayaa yasaarahu bidixdiisana calaa batnihi calooshiisa imraaran baliiqan marin xeel dheera uu saa ugu yiriixayo liyakhruja inuu soo baxo maa fiihi caloosha wixii ku jira wixii baqaayaad iyo wasakhay iman lahaa ee caloosha ku jira soo riixaysaa oad soo saaraysaa markaad ka dhammaysato uma yurjicuhu waa seexinayaa liqafaahu qadaadqadaadkiisii wayaqsilu biyasaarihi bidixiisuu ku dhaqayaa wa calayhaa bidixdoo ku duuban khirqatun biyasaarihi gacantiisa wuxuu ku dhaqayaa walxaal calayhaa korkeeda khirqatun ay mara ku duuban tahay buu sawatayhi labada cawra dhaqayaa ama haddaa isdaba mariso wayaqsilu biyasaarihi biixdu ku dhaqi sawatayhi labada cawraad ku dhaqi gacantaada biix baad ugu istijaynaysaa wa calayhaa gacantaadana khirqatun mara ku duuban tahay cawradaada gacanta ha kula baashirine gacantaada intaad mara ku duubto baad ugu sijeedaysaayoo kaadi iyo saxariya wixii soo baxay baad dhaqaysaa marka hore waa tiirisay calooshana saasaad u deliigtay wixii soo bixi lahaa waa soo baxay dib intaad u seexiso baad gacanta bidixood mara ku duubatay baad hoos kaga dhaqaysaa oo wixii wasakhiya wixii soo baxay baad ugu sijeedaysaa uma yalufu wuxuu duubayaa ukhraa mara kaluu ku duubayaa tii qashin iyo najaasaa taabataye way urtaya waad iska tuuri mara kalaad ku duubi wa yudkhilu usbucahu fartiisa wuxuu gelin famahu afkiisa afkana sidaa adoo cadayaya baad gacantii intaad gelisa ugu dhaqi wa yumiruhaa wuu marmarin calaa asnaanihi ilkihiisuu marmarin wayuziilu wuxuu kasoo zuulinoo kasoo saari oo kaleeto maa fii min kharayhi sanka labada duleel waxa ku jiro min adin wasakya diifa wixii diifa sanka kaga jirana gacmaha intaad geliso oo yartuutuujiso baad kasoo daadin wayuwadihu wuu u weyseyn kal xayi sidii qof nool intaasoo dhani waa u nadaafa kaamiloo sankiisii iyo afkiisii iyo wixii caloosha ku jiroo laga soo saaray sida looga soo saari karaa lagu barayaayo dhabarka soo yar toosi dhabarkana wax ku tiiriyo toosi madaxana soo yar toosi kadibna caloosha mari kadibna gacmihii ka dhaq baa lagu leeyahay in loo weysaynayana nabigay ka sugan tahay sala allahu alayh alih wasalam oo nabiga xadiidkii umacaiya wuu ku lahaa ibda'na bimayaaminiha wa mawaadici lwuduui minha dhinacyada midigtaa iyo meelaha waysada ka bilaaba qofka markaad dhaqaysaan meydkaa ilahi subana wa nabiga saasuu jireeyey uma yaqsilu kadib wuxuu dhaqayaa ra'sahu meydka madaxaad u dhaqi uma lixyatahu garhkuu u dhaqi bisidrin geedka gobkaa caleentiisa haddii la waayana saabuunahan jirka ee jirka adkeeya baa lagu dhaqi si uu u yar adkaado iyo wanaxwi wixii lamida ah. mucadiyana nabigu waa kii ku lahaa iqsilnahaa alaaan aw khamsan aw sabcan aw akara min dalika bimain wain ra'aytuna bimaain wa sidrin biyo iyo caleenta gobka caleenta gobkana hadda markay taxliiliyaan waxay yidhahdaan jirka yar adkaysaa haddii la waaye saabuun jirka yar adkaysa ayaad samaynaysaa wayasil wuxuu yidhi wayusarixuhumaa garhkii iyo madaxi wuu shanlaynayaa bimishtin shanlu ku shanlaynayaa waasicin oo waasici asnaani ilkaheedu ay kala fog yihiin hadday isku dhow yihiin timihii bay jaraysaa mid ilka waaweynay ilkaheedu kala fog yihiin ayaad ugu shanlaynaysaa meydkii birifqin si tartiiba wayaruddu uu celin almuntatafa waxaa soo gurmay timahana ilayhi madaxu dib ugu celin in madaxa la shanleeyo oo madaxa la hagaajiyana xadiidku mucaiyu ku sugan yahayo nabiga wuxuuna yidhi bay leedahay calayhi salaatu wasalaam wajcalna shacrahaa dafaair timaheeda kala xirxir oo kala daba kadib maxaan samaynay bay leedahay wamashatnaahaa alaaata quruunin saddex gees baan timihii u kala shanlaynay fadafarnaa shacrahaa alaaan alaaatan saddex qaybood baanan timaheedii u kala xirnay inay shanleeyeen xilligii nabiga gabadhiisii saa loo dhaqay sal slam isagana dardaarankiisii saddex qaybood u kala xira timuhu ah qofkii in loo shanleeyo oo timihii la hagaajiyo taasa iyadana nadaafadii kamid oo laga faa'iidaysanaya uma wayasilu shiqahu اayman dhinaca midig buu dhaqayaa uma alaysar kadibna bidixdu dhaqayaa midigta iyo bidixda waa la kala dhaqayaayo midigtaad horraysiin oo mucaiya nabigu waa kii kulaa ibda'na bimayaaminiha dhinaca midigta aad horraysiiyo hormariya wa mawaadici lwuduu'i minha iyo meelaha weysada weysada u weyseeya midigtana hormariya oo bidixdu ha dambayso uma yuxarifuhu u gedin ilaa shiqihi اaysar dhinaca bidixdii u gedin fayaqsilu wuxuu dhaqayaa shiqahu اayman dhinaca midig buu dhaqayaa oo mimaa yali اqafaa wاdahra dhabarka iyo qadaadka waxa la xihiir xiga ah ila lqadam ilaa lugaha laga gaaro xaggaad ka soo bilaabi madaxaa ilaa dhabarkaaad soo marin kadibna lugahaad ku dhammayn uma yuxarifuhu kadib uu gedin ilaa shiqihi اayman dhinaca fahaadihi intaasi aslatun hal dhaitaan wey hal mar dhaqitaan wey wa tustaxabu waxaa sunna ah aaniyatu mid labaad iyo wahaaliatu mid saddexaad oo nabigu sooma dhihi silnahaa alaaan aw hamsan aw akara min dalika in ra'aytunna saddex ama shan ama ka badan dhaqa hadday idinla qumanaatood aragtaan in loo baahan yahay wa an yustacaana in la kaalmaysto fi lulaa midda hore bisidrin geedka sidriga la yihahdo gobka aw khimiyin geedka khitmiga la yidhaahdo hadda sidmi sidrigii iyo khitmigii caleemo weeye ma la heli karo mana sahlan in magaalooyinka la hele saabuunahan jirka adkeeyuun ha lagu dhaqo uma yusabu kadib waxaa lagu shubi maaun biyo qaraaxun saafi ah min faraqihi madaxa kala berdixiisa laga bilaabo ilaa qadamihi lugihiisa laga gaadho bacda zawaali sidri sidrigii lagu dhaqay iyo saabuuntii markay ka zuusheen laga dhaqa kadib baa biyo nadiifa ah la marinayaa madaxa laga bilaabo ilaa lugaha laga gaadho waayo wuxuu leeyahay nadaafadii baa saa si fiican ugu dhammaystirmaysa wa an yajcala inuu yeelaa sunaa fii kulli kaslatin qabays kastaba iyo dhaqid kastaba qaliila kaafuurin kaafuur yar in lagu daro kaafuurku waa shay yar udgoono nooc cutuurta kamida weeye innaga hadda booskiisii waxaa gala yidhaahdaan biyihiina adkeeya carafna u yeela wixii ka soo bixi lahaa maydkana xoog badan oo qariya waxa aynu u naqaano daawada dharka baashan kuuskuusane cad ee dharka barambarta kala dagaalanta baa fiican biyaha lagu dhaqayo in lagu daro sidii kaafuurka horta biyaha way qaboojisaa markaad ku qasta aada ugu qasta way qaboojin jirkii way adkaynayaan markay adkaysa kadib waxay la dagaalamaysaa inay ku soo gaarto riix iyo wax kastoo suuroo mimiidka kasoo kici lahaana way la dagaalami hadhowna cadarka aad marisaa si fiican usoo bixi iyaduna waxay qarin wixii yar shiir ahaa iyo iyo ur ahaa ee kasoo bixi lahaa meydkay si fiican u qarinaysaa iyaduna walow kharaja hadduu soo baxo marka bacdahu dhaqitaankii kadib najisu nijaasa kasoo baxday wajaba waxaa waajiba isaalatuhu nijaasadii in lasadii in la zuuriye faqad keliya dhaqitaan lagu noqon maaye nijaasadii unbaa la zuurin wa qiila waxaa la yidhi maca algusli waa la dhaqi in kharaja hadduu ka soo baxo waxaasi min alfarji hadday farjiga iyo xubinta taranka waxaan ka yimaado dib baa loo dhaqiyo sidii janaabadii oo kaleetaa laga soo qaadi wa qiila alwuduu waxaa la yidhi maya weysadii baa jabtaye dibun baa lagu weysayn labadan kaleba waa daciif waxayna ku salaysan tahay asalka qabaysku nadaafad buu ahaa jirka kale waa la soo lagu nadiifinaya ku salaynayaan fuqahada wa yugasilu rajulu ninku wuxuu dhaqayaa arajula ninka wlmaratana wlmaratuna wayugasilu rajula ninka waxaa dhaqaya arajulu nin baa dhaqaya wlmarata haweentana waxaa dhaqaya almaratu haween raggana rag baa dhaqi dumarkana dumar baa dhaqi sidaasaa asal u ah oo satrigana u wanaagsan wayugasilu amatahu adoontiisa iyo wa wuu dhaqi karaa ninku ninku xaaskiisa iyo addoontiisa way dhaqi karaan wahiya naagtuna zawjaha ninkeeda way dhaqi kartaayo oo xadiidka caaisha saxiixa ku ee nabiga alay slam caaisha uu ay ku tiri madaxa ay xanuunaya bay tiri wuxuu yidhi wax dhiba ma laha haddii aad iga horayso waan ku dhaqi waana kugu tukan markaase waxay tihi <laughs> walle dhimashadayda jecesha waxaad rabtaa haweenka anaa dhib iyo culays kugu noqoy soo maaha haweenkii kale inaad aaddaha rabtaa markaasuu yidhi ma ahe bal ana waa ra'saah adig waa iska tiri anuu madaxu si dhabaya xanuunaya nabigu markuu dhintay ee la dhaqay kadib bay hadalkiisii fahantay inuu u tilmaamayey hadduu ka horeeyo inay dhaqdo markaase waay markaa dambe hadasho waxay tihi law istaqbaltu min amrii ma stadbartu maa kasala rasuulu llahi sal s ayrun ilaa nisaau haddii aan waxaan dib ka fahmay horay markii hore fahmi lahaa nabiga waxaan xaasaskiisa ahayn ma dhaqeen soo isagu ma dhaqin haddaad iga horraysa waan ku dhaqi lahaa wuxuu ii tilmaamayey haddaan kaa horeeyay idhaq haddaan fahmay bay tiri markuu dhintay kadib marka waa dhici kartaa nas intuu ku soo maro inaad si qalada ah u fahamta waa dhici kartaa ood waa dambuul isku baraarugto tira waree kan xaggeed u wadaa sida nin baa wuxuu soo maray baa la yidhi nahaa rasuul lah sal slam can xilaqi dikri yowma aljumucati jumcada maalinteeda jumcada ka hor in xalaqad xalaqad dikri loogu fadhiisto nabigu waa diiday xilaqi dikri buu laaximiyey can xalqi dakari buu akriyey maa in la xiiro markaasuu wuxuu muddo dheer afartan sano ku dhow buusan maalin jumcaa tima hoose iska xiiri jirin oo nabigu timaha hoose xawla dakara in la xiira wuu xaaraantinimeeyey wuu haystay maalinkii dambaa loo sheegayo can xilaqi dikri dikri wey akar mehe dikri wey xalina mehe xilaq dadka xalqa loo fadhiista wey kaasuu yihi laa ilah afartan sano baan ilaahay ku caawudayey inaana jimco hoos xiranin marka wuxuu wuu kugu dabagadoomi karaa nin aimatulxadiid kamid oo oo saxiixeynkaay ka wariyaan abu muusa maxamed bn muhana abu muusa alcanazi la yidhaahdana xadiis baa ku dabagadoomay sallaa rasuul llahi ilaa canazatin baa la yidhi canazadu usha birta afka kuleh weeye sutru ka dhigtay wey isagana qola canaza la yidhahduu ka dhashay xagga reer canaza inuu nabigu u jeedsaday bay la noqotay haddaan reer canaza nahay dadkaa xubaan dheer nahay wey sallaa ilaynaa rasuul lahi sal slam nabigaa noo soo tukaday <laughs> maalinkaa kadib shaabad baa lagu dhejiyey waxaa taraajimtiisa aad ku arkay kaanat bihi afla sibuu wax uga hoos bixi jiro marmarbaa mararka qaarkood ay ku dhici jireen waa imaam xadiid aimatuxadiid ka mido isaga iyo maxamed ibnu bashaar bundaar la yihaahdo kaana kan faransay rihaan laba ninoo kale dhicin bay ahaan jireen wa yuasilu amatahu wuxuu yidhi wayalufaani labaduba markay dhaqayaan rag iyo dumarba waxay ku duubi khirqatan maray ku duubi walaa massa taabashana ma laha inay taabtaan maaha aha sababtoo ah cawradii baa la dhaqayaa haddaad cawradii dhaqdana waxaa burayaa weysadii dhinaca kale haddii loo eega ninkiiyo xaaskiisa fi madhab shaafici weysada way kala jebiyaan haddaba haweentii waa inay mara ku duubato markay ninkeeda dhaqayso ninkuna xaaskiisii markuu dhaqayiyo addoontiisa waa inuu mara ku duubto gacanta si aanay weyse uga jabin halkaa iyo xadiid matruuk oo ah daciif jiddan ah bay fuqahadu ka qaateen shaaficiyadeenna dhaqan ahaan markay rag iyo dumar isa salaamayaan weysadii inay ka jabtana aan la rabin cimaamadda hoosta gacantii leegeysa arag wayse jabkii baa laga cararayaayo meelahaasi aa laga qaatay biduuni xaairun bay ku jabtaadi waay fain lam yaxdur hadduusan xaadirin goobta joogin ilaa ajnabiyun aw ajnabiyatun meesha nin baa dhintay dumar baa dhintay rag ajaaniba keliyaa jooga ama dumar rag baa dhintay dumar ajaaniba keliyaa jooga fain lam yaxdur hadduusan xaadirin geeridii dumarka ilaa ajnabiyun nin ajnabi kaa ah maahane ama geeridii ninka aw ajnabiyatun dumar ajnabi ka unbaa jooga yummima waa loo gabagabay fi lasaxi waayo ajnabigu cawrada rag iyo dumara inay istaabtaan lama ogolee waa loo gabagabayn qofkii biyo way sooma gabagabaysan jirin qofkii biyihii inuu isku dhaqa cudurdaar kale ku yimaadana waa gabagabaysan jiray tanna waa cudur maanica inay is arkaan oo isla baashiraane iyadana baabu tayamum baa la geyn bay leeyihiin wa wla rijaali ragga qofka ugu mudan inuu dhaqo bihi ninka awlaahum qofka ugu mudan bisalaati lagu tukado wey baabkeeda ogan doontaa say salaada ku tukashada janaazada u kala xigaan bay dhaqitaankiisana ugu kala xigaan wa bihaa ay bilmar'ati wa awla nisaai bihaa haweenka markii qof dumara la dhaqayo qofka dumarkee ugu mudanee dhaqitaanka lehna qaraabaatuhaa dadkeeda xigtadee haweenka dad ugu dhoway awlaahunna bisalaati lama dhihin sababtoo ah salaada janaazada ragga asal inay tukadaan dumarkuna xataa nin ajnabi hadduu joogo ma'muumun bay ka noqon marka laguma miqyaasi karo qaraabadeeda say u kala xigaan waay wayuqadamna yuqadamna la hormarin calaa zawjin ninka fi lasaxi sida raajixa haddii ninkii dhinto oo isaga xaaskiisii anaa dhaqisoo istaago dumar kaloo dhaqana ay joogaan yaa la horraysiin dumarkaa kale buu yidhi oo xadiidka caaisho saa ay tirina ijtihaadkeeda weeye raga laga horraysiin maa yidhahdeen wal asaxu nusuusta marka la eego in labada isqabtaay iyagu inay isdhaqaan ay ka mudan yihiin dad kale inuu dhaqo waayo dumar kastoo yimaada ama rag kastoo yimaada labadan intay u bannaanayd inay iska arkaan cid kaley u bannaanayd ma jira walaa aabbiyo hooyo hadday yihiin midna uma banaanayn walidaalika markii uu dhintay abubakr radia allahu canhu yaa dhaqay asmaa binti cumays baa dhaqda oo xaaskiisii ahayd wa awlaahunna haweenka middan ugu haboon dhaqitaanka daatu maxramiyatin naag maxram ah wey haweenka laftoodu markay dhaqitaan u tartamaan naagta maxramkaa la hormarin uma aljnabiyatu haweenta ajnabigaa ah ku xigay dhaqitaanka uma rijaalu lqaraabati haddii haweenba la waayo oo rag qaraabo oo maxrama ah loo helo qaraab raggii qaraabada ahaa ka tartiibi salaatihim say salaada ugu kala horeeyaan bay maxaarintii gabadhii aabbaheed baa jooga ilmaheedii baa jooga oo raga walaalaheed baa jooga say salaada u kala mudan yihiin oo ina iman doonta bay dhaqitaan kale u kala leeyihiin qultu waxaan idhi ila bna alcammi in adeerka maahane wa naxwu wax lamida oo la simna in abtigiiyo fakalajnabiyu buu lamid yahay oo guurkiisaa u banaanbo uu gayaa wallahu aclam wayuqadamu calayhim raggoo dhan waxaa laga hormarin azawju ninkeeda fil asaxi sida raajixa hadday rag noqoto inay dhaqaan kow ninkeedaa iska leh walaa yuqarabu lmuxrimu muxrim loo dhowayn maayo tiiban wax carfaya loo dhowayn maayo nabigaa wuxuu yidhi alay slam ninkii dhintay ee hashiisi intuu ka dhacay isagoo muxrima luquntu wuxuu yihi iqsiluuhu bimaain wasidrin wakafinuuhu fii thawbayni riwaayad qaarkood fii thawbayhi walaa tamusu tamusuhu tiiban cadar ha taabsiinina walaa tukhamiruu ra'sah madaxa ha dadina maxaa yeelay fain allaha yabcauhu ywma alqiyaamati mulabiyan isagoo labayk allaahuma labayka leh baa akhare lasoo saari muxrimkana madaxa inuu dadana lama ogolayn cadar inuu taabtana lama ogolayn wax kastoon muxrim loo ogolayn muxrimka waa laga ilaalin walaa yuukhadu la qaadi maayo la goyn maayo shacaruhu timihiisa iyo wadufruhu xididiisa waayo isagaba inuu gooyo looma ogoleen taxallul ilaa uu ka gaaro wa tuayabu muctadatu haweenta ciddada ku jirta cadar waa la marin fi iyadoo markay noolayd looma ogolayn laakiin isaga siis tacabudan bay ahayde iyadu laakiin ninkii naxdintiisay ahayd ninkii naxdintiisii dhammaata iyadii baaba dhimatayba ciladii weyba zuushayba wاljadiidu qowlka jadiidka imaamu shaafici annahu laa yukrahu karaaha maaha fii kayri اmuxrimi ciddaan muxrim ahayn akhdu dufrihi cidiyaha in laga guro wa shacri ibطihi kilkilaha timaha laga xiro iyo wa caanatihi timihiisa hoose la xiro iyo wa shaaribihi shaarubta in laga gaabiyo karaahiya ma aha oo karaaha maaha laakiin cala qadiim waa karaaho qultu waxaan idhi aladharu sida raajixa aqwaash imaamu shaafici karaahatuhu weeye oo qadiimka ah ajzaada meydka ku taallana saxaabadii intii qof dhimanayey qof timaa laga gura iyo timaa laga xeeray iyo cidyaa laga guray layidhi lama arag waun ajzaa jirkiisii ka mid ahe halagula halala aaso hala nadayfiye keliya yidhaahdeen halkaasa caawa ku diinayna wallahu aclam wa wsala allah alay slam s slam